الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مصنفك رحمه الله تعالى كتاب الرجعة هذا كان كتاب الرجعة سوع الششذا gabadhii la soo ceshanaya markii la furay kadib ayuu kitaab yahay alrajcatu luqatan waxaa weeye almaratu min arujuuc waa hal mar oo noqosho ah acla weyaan wixii facla ku yimaada wuxuu tusiyaa ismu mara la dhahaa sida jalsa mara min aljuluus waxaa weeye katba waqfa wixii la halmaada calaa wasni facla mara min alficli buu tusinaya harcanna waxa weeye raddu lmar'ati haweenaydii loo soo celiyo linikaaxi nikaaxi min alaaqin furiin laga soo celiyo furiinkaasoo hayra baa'inin mid ay ku dheeraatay aan ahayn ay ku fogaatay fi lciddati ciddada dhexdeeda in la soo celiyo calaa wajhin makhsuus qaab gaar ah oo noo imaan doonana lagu soo celiyo walaslu fiiha qabla alijmac waxaana asal u ah ijmaaca ka hor qowluhu tacaala wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik wabucuulatuhunna raggooda dumarka dumarkii la furay weeyaan ayaa axaqu dumarkii la furay raggooda ayaa axaqu u mudan biradihinna inay u soo celiyaan biradihinna inay soo ceshadaan fii daalika ay fi lciddati ciddada dhexdeeda in araaduuba hadday doonaan islaaxan wanaajin hadday doonaanay islaax wa qowluhu tacaala aalaaqu marataan alaaqu waa laba jeer buu ilaha yidhi laba mar weye yani laba dalqadood weeye faimsaakun bimacruuf macruuf gabadh inaad ku haysato waa haddii laba dalqadood hal dalqad aad ku furtay ama laba dalqadood aw amase tasriixun inaad siiidayso biixsaan ixsaanku siidaysoo ciddadii iska dhammaato oodan soo ceshanin ama dalqad kalea lagu darto oo dee saddexay ku furanto markaa waaya raddiga iyo imsaaka raddiga aayadda hore ku jira iyo imsaaka aayadda dambe ku jira waxaa lagu fasiray rajcadii iyo qowlkii sal اllahu alيه waslm nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ataanii jibriil baa ii yimid faqaala wuxuu ihi raajic xafsata xabsad soo cesho fa innahaa iyadu sawaamatu mid soon badan weeye maalintii qawaamatun oo eh, qiyaamoliil badan habeenkii wainahaa zawjatuka fi ljanna rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wa qowluhu sala اllah alay slam licumar qowlkii nabigu ku yihi cumar murhu waxaad fartaa cabdullaahi bni cumar eh, falyuraajichaa gabadhiisiyaa soo ceshado xaaskiisaa soo ceshado waa markii uu cabdullahi bni cumar uu furay iyada oo xayd leh oo alaaq bidci ah iyuu ku furay dabeetna nabig wuxuu faray inuu soo ceshado kadibna hadduu doono uu furo markii ay duhriga gasho waaya rajcadu haddaba arkaan bay leedahay arkaanteedu waa saddex murtajicun ninkii wax soo ceshanayey wasiiqatun iyo siiqadii uu ku soo ceshanayey wa zawjatun iyo gabadhii xaaska ahaydee la soo ceshanayay saddexdaas rukni ayay rajcadu leedahay wuxuu ku bilaabay mualifku ruknigii koobaad oo ah almurtajic wuxuu idhi wa shardu اlmurtajici ninkii xaaskiisa soo coshanaya shardigiisu waxaa weeye ahliyatu nikaaxi nikaaxii inuu ahl u yahay binafsihi naftiisa inuu nikaaxi ahl ugu yahay walow allaqa gabadhi hadduu furo fajunna u waasho falilweliyi weligii waxaa u bannaan alrajcatu inuu u soo celiyo gabadhii cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno xayu meel ayuu u bannaantay inuu u soo celiyo lahu ay weligii u sugnaatay ibtidaau nikaaxi nikaaxi inuu dib u bilaabo ibtidaau nikaaxi nikaaxi inuu bilaabay u bannaantay waayo koowaad ku bilaabay murtajica ah waa ninkii gabadha soo ceshanaya markuu furay kadib ee rajcada la imaanayey shardigiisu waxa weeyaan buu ahliyatu nikaaxi binafsihi inuu naftiisa u qalmo inuu guursado oo ehel u yahay nikaaxi oo asagu binafsihi uu gabadha ku guursan karo isagoon waasido usii marin saas weeye marka afar shardi ayaa meesha ka soo baxayo shardiga koowaad waa inuu baaliq yahay ilmihii yaraabaa kaa baxay maxaa yeele ahl omaha ilmaha yarka inuu ibtidaa'an asagoo keligii guursado asagoon weligiisii uusan u guurinin caaqilan waa inuu yahay kii waalaabaa kaa baxay mukhtaaran waa inuu yahay mid eh, ikhtiyaarla oo waxa kaa baxay kii la khasbay hayra murtadin midaan murtad ahayn waa inuu yahayoo murtadkii dee gabadh muslimad ah ma guursan karo waaya rajcadu haddaba waxay halkan ka shabbahday nikaaxi oo shuruuddii nikaax ayaa loo shardiyey ninkii gabadha soo rajciyeysanayey waaya marka taa macnaheed waxa weye ilmihii yaraa iyo kii waa la rajcadii kama ansaxayso kii murtadkaana kama asaxayso intuu ridada ku jiro walciyaadu billah kii la khasbana kama asaxayso sidaysan intaba nikaaxooda u asaxayn waaya haddii gabadhii uu furo ninkii dabeetana uu waasho ma soo ceshan karo dabcan isagoo waalan gabadhii ma soo rajciyaysan karo laakiin weligiisa ayaa u soo celin kara weligiisii ayaa u soo celin karaa way bannaanta haddaa weligiisi inuu usoo rajciyeeyo ninkaa eh, waashay gabadhii markuu furay kadib laakiin waxaa shardi ah eh, in ay maslaxo ugu jirto waa halkanuu mualifku leeyahy xayu lahu ibtidaau nikaax meesha ay weliga u bannaan tahay inuu gabadh u guuriyo ninkan oo horey waxay noo soo dhaaftay majnuunka marka gabadh loo guuriyo inay maslaxo ugu jirto iyo dheef tanna waa saas gabadhan eh, hadday dheefe ugu jirto gabadhan uu furay inuu ninka waalan u soo celiyo uu u soo celinaya haddiise dheef ugu jiray maslaxana wuu iska daynayaa saas wey marka markuu ku leeyahay xayu lahu ibtidaau nikaax waaya wuxuu idhi shardu lmurtajici kii gabadha soo ceshanayay shardigiisu waxaa weeye ahliyatu nikaaxi nikaaxi inuu ehel u yahay binafsihi naftiisu inuu ehel nikaaxi ugu yahay walow allaqa haddii uu gabadhii furo fajunna dabeetana u waasho falilweliyi weligii waxaa u bannaan alrajcatu inuu u soo celiyo ninkaa waalan xaaskiisii calaa saxiixi muctamad haddaan qabanno xayu meel bay u bannaan tahay weligii inuu soo celiyo lahu ay u sugnaatay ee weligii ibtidaau nikaaxi nikaax inuu u bilaabo ninka waalan wa taxsulu waxay ku xasilaysaa rajcadii biraajactuka waan ku soo ceshaday warajactuki waan ku soo celiyey wartajactuki waan ku soo ceshaday walasaxu muctamadu waxaa weeye ana aradda celintii iyo walimsaaka haysashadii sariixaan inay cad yihiin wa ana tawiija guurkii iyo wanikaaxa nikaaxi kinaayataan inay kinaayo yihiin walyaqul ha dhaho radadtuhaa waxaan u soo celiyey ilaya xaggayga aw amase ilaa nikaaxi nikaaxaygaan u soo celiyey halkan wuxuu ka gudagalay mualifku ruknigii labaad oo ah siiqadii siiqadu shuruud bay leedahay waxaa ka mid a ah shuruuddeeda inay munajaz ahaato oo la gooyo waxaa kaa baxay siiqadii mucallaqa ahayd ee aan la goynin ma ansaxayso waaya shardiga labaad waxaa weeye inaan la tawqiitinin inaan la tawqiitinin oo wakhti iyo muddotoona aan loo samaynin haddii la tawqiitiyo ma bannaano shardiga saddexaadna waxaa weeye an tushcira birajcati rajcadii waa in laga fahmayo oo macnihii rajcada ay faa'idaynayso saddexdaa shardi haddii la helo siiqadii way ansaxaysaa haddaba waxay ku xasilaysaa buu idhi rajcadii inuu dhaho raajactuki waan ku soo ceshaday rajactuki irtajactuki intaaba way iskula dhow yihiin waaya af soomaalina wuu lagu turjumi karaa wuu dhihi karaa waan ku soo ceshaday shardi maaha inuu carabin ku sheego waaya hadduu af soomaali ku dhaho waan ku soo ceshaday way ansaxaysaa ama ay luqadoo kale uu ku tarjumo waayahay raddiga iyo imsaaka labadaba waa sariix buu ku yidhi arad inuu dhaho raddiga waxaa looga jeedaa ficilka laga soo dhambalanayo ama laga soo ishtiqaaqayo masderkaa rad oo ah radadtuki oo ku soo ceshaday imsaagana saasoo kale masderkaas ficilka laga soo ishtiqaaqayo oo ah amsaktuki waay waa sariix labadaas sababtoo ah qur-aankay ku soo arooreen fii qowlihi caza wajal wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna raddigaa waxaa looga jeedaa rajcadi waaya faamsikuuhunna bimacruufin amsikuuhunna waxaad dumarka haysataan oo ku haysataan bimacruufin ku haysta taasina waa imsaagii marka labadaba qur-aanka ku soo aroray sidaa darteed waa sariix oo niyo uma baahno taswiijka iyo nikaax haddii uu isticmaalo bimacna rajca waa kinaayo gabadhii uu soo ceshanaya wuxuu yidhi tasawajtuki na waanku guursaday nakaxtuki waan ku mehersaday way bannaantah wax dhibaa maleh laakiin waa kinaayo labadaa lafdi waxay u baahan yihiin niyay u baahan yihiin waaya waxyaabahay rajcada iyo nikaaxu kala duwan bay ka mid tahayoo waxayna soo dhaaftay nikaaxa inay shardi u tahay labadaa lafdi nikaax iyo taswiij oo lafdi kale uuna ku asaxay laakiin rajcadu alfaad badan ayay ku asaxaysaa oo kala duwan waayahay alfaad khaasa gaarku maaha qofka murtajica waxaa looga baahanya inuu dhaho radadtuhaa markuu raddiga iyo isticmaalayo imsaaka waa inu dhaha radadtuhaa waan soo celiyey ilaya xaggaygaan u soo celiyey aw ilaa nikaaxi baan u soo celiyey si uu sariix u ahaado saa ha dhaho waaya maxaa yeelay radadtuhaa waan soo celiy haduu dhaho ageen soo celisay waynu dhahaa ilaya laakiin irtajactuha ama raajactuki irtajactuka waa sariix laakiin raddiga markuu isticmaali u dhaho radadtuha ilaya xaggaygaan u ama ilaa nikaaxi baan u soo celiya hadhaho noqdo wuxuu ihi waljadiidu muctamad waxaa weeye annahu shaaniya laa yushtardu inaan la shardinaynin alishhaadu markhaatigelin in rajcadii markhaati loo yeelo inaysan shardi ahayn oo fatasixu way ku asaxaysaa rajcadii bikinaayatin kinaayay ku asaxaysaa walaa taqbalu ma aqbalayso tacliiqan tacliiq ma aqbalayso walaa taxsulu kuma xasilayso bificlin ficil kuma xasilayso ka wain sida waigii waaya horta markhaati oma baahno rajcadu waxyaabahay ku kala duwan yihiin nikaaxa iyo rajcada ayay ka mid tahay nikaaxana waad ogtihiinoo waxaa shardi ah in markhaati loo yeelo oo ma asaxayo bilaa shuhuud rajcada laakiin khilaaf baa ku jira markhaatigu inuu shardi yahay inuusan ahayn sida muctamadka ahna shardi ma ah waa qowlka jadiidka min aqwaali الshaafici waayahay markii jadiid la yidhi waxaa muqaabilkiisa ah qadiim oo qadiimku wuxuu leeyahay waa shardi in markhaati loo yeelo rajcadii waayahay labadan qowl waxay isu khilaafsan yihiin qaacido ah hal الrajcaةu ibtidaaءu nikaaxi am istidaamaةu nikaax rajcadu ma nikaax cusuboo la bilaabayaa mase waa nikaaxii horeoo la joogtaynayo qowlkan jadiidka wuxuu leeyahay waa istidaamaةu nikaax nikaaxii hore unbaa la joogtaynaya walidalika markhaati oma baahno walidalika markhaati oma baahno laakiin qowlkan qadiimka wuxuu leeyahay waa bimahaabati ibtidaaءi nikaax nikaax cusub oo la samaynayo kale weeye walidaalik markhaati buu u baahan yahay waxaa kaloo isku qabteen labada qowl mafhuumka qowlka ilaahay uu yidhi faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruufin waashhiduu daway cadlin minkum ilahay wuxuu yidhi dumarkii si wanaagsan u haysta ama si wanaagsan u faaruqa markhaatina u yeela laba nin oo cadlayn ah markhaati oga dhiga macnaha cala arajcati baa looga jeedaa markii aad gabadhii aad soo ceshanayso markhaati u samey buu ilahay yidhi marka ayaddani mm, qadiim wuxuu u deliishaday wujuub maxaa yeel almr yaqtadi اlwujuub buu leeyahay saasaana asal ah laakiin wuxuu ku xambaaray qowlkan jadiidka ah cala alistixbaab amarkaas istixbaab buu ku xambaaray qowlka jadiidka wuxuu leeyahy wuxuu la mid yahay qowlka ilahi wuhi waashhiduu idaa tabaayactu haddaad wax kala iibsanaysaan markhaati u yeela taana waxa la isku waafaqsan yahay inuusan waajib ahayn markhaatigaas oo uu mustaxab uu yahay si looga nabadgalo inkiraad iyo dafiraad qofkii inuu dafiro dee caqdigii marka way iska fiicanta waaya haddaba sida muctamadka ah rajcadii in markhaati loo yeelo shardi ma aha laakiin way fiicanta inuu markhaati u yeelo si uu gabadhii uga nabadgalo inay dafirto idhahdo minu isoo coshan ninkan waaya marka fatasixu bikinaaya kinaaya ku asaxdaa adaas waa fa tafriic oo qowlkaa jadiidkay dhahayaan markhaatigu shardi ooma ahaa rajcadii ayaa wuxuu leeyahay kinaayana way ku asaxaysaa oo lafdi kinaayaha waa loo isticmaali karaa rajcadii waaya maadaama ay tahay istidaamatu nikaax aysan ahayn ibtidaau nikaax tanna waxay ka mid tahay waxyaabay kula tagsan yihiin nikaaxi iyo rajcadii nikaaxu ku asix maayo lafdi kinaaye ah ee lafdi sariixo cad ayaa gabadha lagu meheriyaa sidayna soo dhaaftay sidoo kale rajcadii ma aqbalayso tacliiq laa taqbalu tacliiqan oo lama tacliiqin karoo lama dhigi karo maalan idaa jaaa الشhahr hadday bishaa bilheblaaye ay soo gasho waan ku soo ceshaday ama idaa qadima fulan hebel hadduu soo galo raajactuka waan ku soo ceshaday iyo wixii la halmaada marka tacliiq ma aqbalayso sida nikaax buuse tacliiq waa aqbalaya tanna waxay ka mid tahay masaaisha ay isku waafaqsan yihiin nikaaxii iyo rajcadii sidoo kale ta'kiid ma aqbalayso lama muddayn karo oo lama dhihi karo raajactuki shahran bil baan ku soo coshaday ood xaasii noqonaysaa taasina ma ansaxayso maxaa yeelay dee nikaaxiiba lama muddayn karin rajcadiina waa un nikaaxii oo lasii joogtayoo sidaa darteed muddo ma aqbalay in la muddeeyey walaa taxsulu ku xasili mayso rajcadii bificlin ficil kuma xasisho ka wadin sida wadigii oo kale bimacnaa ninkii e, gabadha furay ee rabay inuu soo ceshado waa inuu ku dhawaaqaa siiqadii rajcada ou dhaho waan ku soo ceshaday laakiin haddii uu u tago uu jimaaco jimaacaasi kama dhigno inuu soo ceshaday waaya wadi ma noqonayo rajco oo booskii rajcada ma gelayo muqadimaadkiisana sidoo kale rajco ma noqonayo muqadimaat aljimaac sida qubladii iyo wixii la halmaada iyo mubaasharadii haddaba siiqadu cinda alimaam الshaafici oo fii madhabina waxaa weeye siiqada rajcadu waa siiqa qowliya keliya siiqa ficliya ma noqoto waana masale khilaafiho culammadu isu khilaafsan yihiin jumhuur اlculamaa waxay qabaan in rajcadu ay ku xasilayso bilwaطi sida uga xasilaysa maxaa bilqowl saa waxaa ku tegey alimaam abu xaniifa wa malik wa axmed saasay ku tageen calaa tafsiilin baynahum oo abu xaniifa wuxuu leeyahay jimaac iyo muqadimaadkiisa ku asilayaa jimaac iyo muqadimaadkiisa ku xasilayaa ama ha niyeysta ama yuusan niyeysan imaam maalin wuxuu leeyahay jimaac iyo muqadimaadkiisa ku xasilaya hadduu niyeysan rajca hadduu niyeysto imaam axmedna wuxuu leeyahay jimaac keliya ayuu ku xasilayaa jimaac keliya ayaa noqon karaa rajcadii laakiin muqadimaadkii jimaac uma noqon karaa waaya wuxuu idhi walaa taxsulu ku xasili maysa rajcadii bificli ficil ku xasili mayso ka wadin sida oo kale wa takhtasu waxay khaas ku tahay arajcatu rajcadii bimowduucatin gabadh loo tegay mowduucadaasoo dulliqad la furay bilaa ciwadin ciwad la'aan adduunya la'aan la furay mowduucadaasoo lam yustawfa aan la oofsanin la dhammaystirin cadadu talaaqihaa furiinkeeda tiradiisii aan la dhammaystirin mowduucadaasoo baaqiyatin ku baaqi ah filciddati ciddadii baaqi ku ah maxallin maxal u ah lixillin xalaalnimo maxal u ah laa murtadatin tii ridoodayse maya waaya halkan mualif wuxuu ku sheegayaa ruknigii saddexaad ee rajcada waa zawjadii shuruuddii ee zawjada lagu rajciyeysanaya ama lagu soo ceshanayay ayuu ku sheegayaa waa toddoba shardi lix ka mid a ah asagaa inoo xusay shardiga koowaad waxaa weeye zawjada inay ahaato mowduucatan mid la wadiyey eh, oo ninkani is arkeen maxaa kaa baxay hadday ninkani is aragba oo uu mehersaday laakiin uusan u tegin marka hadduu furo baa'ib bay noqonaysaa ciddaba male aslan ciddaba male hal dalqaad hadduu ku furo way ka dheeraanaysaa oo baa'ib bay noqonaysaa mana soo ceshan karo waxaa weeye ciddana mabaleba waaya taasi waa shardiga koobaad shardiga labaad dulliqat in la furay oo alaaq uu ku dhacay waxaa kaa baxay hadday ku kala tageen waxaan alaaq ahayn sida faskii oo kale nikaaxi waa la fasakhaye alaaq ma dhicin haddii nikaaxii la fasakhay soo ceshi ma jiro rajca ma jirto waa inay alaaq ku kala tagaan waaya kaana waa shardiga labaad shardiga saddexaad alaaqaasi inuu yahay bilaa ciwad bilaa ciwad macnaha wax xoolo ahoo adduunyaan lagu kala qaadan haddii adduunya lagu kala qaato gabadhaa lama soo ceshan karo maxaa yeele waa khuluc gabadhaas dalqadii ninka way ka iibsatay sidaa darteed wax sulda uu ku leeyahay ma jirto waaya horey noo soo dhaaftay taas shardiga afraad lam yustawfa cadadu alaaqihaa aan loo dhammaystirin alaaqeedii oo maxaa kaa baxay haddii saddexdiiba lagu furay dii mar saddexdii lagu furay gabadhan ninka way baa'in bay ka noqotay baynuna ubraa baynuna kubraa ayay ka baa'intay saa darteed ma soo ceshan karo shardiga shanaad baaqiyatin fi lcidda ciddadii waa inay baaqi ku tahay oo weli ciddadeedii wax ka laaban yahay haddii ciddadeedii ay dhammaatay dee markaa lama soo ceshan karo markaa lama soo ceshan karo ilahi wuxuu idhi waidaa طallaqtum الnisa fabalagna ajalahun falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahun fabalagna ajalahunna waxaa loo jeeda ajashoodii baa dhammaatay macnaa ciddadoodii baa dhammaatay falaa tacduluuhunna markaa ha u diidina an yankixna aswaajahunna inay guursadaan raggooda macnaha raggay doonayeen markaa inay guursadaan ha u diidinu ilah yidhi subxaanahu wa tacala sidii xilliga jaahiliyada la samayn jiray waaya taasina waa shardigii hee shanaad wey hardiga liaad maxallin lixillin maxallin inay maxal u tahay lixillin xalaalnimo oo maxaa looga jeedaa asagaaba kuu fasiro wuxuu ku yidhi laa murtadatin inaysan ridoobin gabadhan waa inay eh, xalaalta ninkan xalaal u noqonayso oo uu soo ceshan karo haddaysan xalaal ba inuu soo ceshado sida gabadhii ridowda oo kale diinta ka baxda walciyaadu billaah hadday iyadoo ciddadii ku jirta diinta ka baxdo te soo ceshan karti gabadha alaalba kuma hadaad soo ceshata alaalba kuma ah saas darteed maxal aha lixillin waa gabadh ridowday sidaan loo guursan karin ayaan loo soo ceshan karin halkaa waxaad ku haystaa lix shardi shardi kale oo toddobaad oo mualifka inoo sheegin baa jira oo ah inay mucayana ahaato mucayana waa inay noqoto waxaa kaa baxay haddaysan mucayano ahayn tusaalahaan hadduu dhaho laba dumaru qoy markaasa wuxuu idhi ixdaakumaa aaliq midiin baa furan buuhi waxaa laga rabaa tacyiin ama tabyiin sidiina soo dhaaftay sooma laakiin isagoon tacyiin samayn ama tabyiin midda uu furay aan caddaynin dee ma soo ceshan karo maxaa yeele soo ceshada waxaa ka horeeya inuu horta bal caddaeyo midduu furay ma heblaayay ahayd mise heblaayay ahayd wataktasu waxay khaas gaar ku tahay arajcatu rajcadii bimawduu'atin gabadh loo tegey mawduucadaasoo dulliqad la furay mawduucadaasoo bilaa ciwad dulliqad lagu furay bilaa ciwadin ciwad la'aan lam yustawfa aan la dhammaystirin cadadu alaaqihaa furiinkeeda tiradiisii aan la dhamaystirin baaqiyatin baaqi ku ah fi lciddati ciddadii maxallin maxal u ah lixillin xalaalnimo laa murtadatin maya oo taa lama soo karo waida dacad hadday sheegato inqidaa'a ciddati ashhurin bilo ciddadeed inay dhammaatay hadday sheegato oo wa ankara uu dafiro sudiqa waxaa lagu rumaynayaa biyamiinihi dhaartiisa aw amase wadca xamlin uur inay dejistay bay sheegays aw wadca xamlin ee dejintiibay sheegatay inay umushay limuddati imkaanin muddo ay suuroobayso walxaal hiya ayadu minman ay ka dumar taxiidu xayda laa aayisatun tii maya xaydka ka quusatay falasaxu muctamad waxaa weeye tasdiiquhaa in lagu rumaynayo biyamiinin dhaar waayah wuxuu ku yidhi gabadhii halkan wuxuu ka gudagelaya mualifku bayna zawjayn fii inqidaa' alcidda ee ka dhalanaysa in labadii zawj isku maandhaafaan oo isku khilaafaan ciddadii inay dhammaatay wuxuu ku yidhi hadday gabadhii sheegato ciddadeedii inay dhammaatay oo ciddadeedu inay ahayd bilo bilay ku ciddi tirsanaysa gabadha ciddada eh, bilo ku ciddi tirsanaysa waa inanta yarta ah ean qaan gaadhin ama islaanta weyn ee eh, xaydkii ka ka go ama ka quusatay taasaa ku ciddi tirsata bilo alaaata ashhur saddex bilood ku ciddi tirsataa dabeetana ninkiibaa dafiro wuxuu idhi ciddadaadii mayna dhammaanin sudiqa biyamiini asagaa dhaartiisa lagu rumaynayaa maxaa yeelay khilaafkani wuxuu u noqonayaa wakhtigii dalaaqa in laisku khilaafsan yahay oo macnaha gabadhi maalan waxay sheeganaysaa inuu furay bilheblaayo maalin heblaayo asna wuxuu sheeganayaa inuu he inuu ka dambeeyey xilliga ay sheeganayso marka maadaama wakhtigii dalaaqu uu dhacay laisu khilaafsan yahay ile xilligaasa laga tirinaya ciddadii asaga ayaa loo rumaynayaa maadaama alaaqaba haddii laisu khilaafi lahaa xilliguu furay asaga loogu rumayn lahaa qowlkiisa iyo dhaartiisa maxaa yeele qaacidadu waxay leedahay man qubila qowluhu fii shayin qubila qowluhu fii sifati qofkii qowlkiisa lagu aqbalo shay qowlkiisa waa lagu aqbalayaa sifada shaygaas marka maadaama alaaqa xilligiisaba asaga qowlkiisa la qaadanayo tanna waa sifadii shayga oo waa ciddadii ka dhalanaysay alaaqa marka waxaa lagu rumaynayaa dhaartiisa maadaama ay tahay masaladu masalo ku saabsan bilo bilo ay tahay gabadhani waa gabadhii bilada bilaha ku cidda tirsanaysay haddii ay ku cidda tirsanaysay dhalmo oo ay sheegato ilmihii inay dhashay oo umushay isla markaa muddada ay sheegatay inay ku umushay tahay muddo suuragal ah gabadhanna dumarka xayada ay ka mid tahay isla markaa aysan ahayn gabadh quusatay oo ka quusatay xaydkii oo aysan ahayn taana dhaartida lagu rumayn ufursa inta qeydi mualifku u xidhay wadcu xamlin gabadhii waxay ku cidirsanaysay dhalmo waxay sheegatay inay dhashay oo umushay waaya isla markaa waa suuragal oo muddadan ay sheeganaysa inay ku umushay waa suuragal waa muddadii dee suuragalka ahayd inay gabadhana ku umushay wuu noo sheegi dona dib buu nooga sheegi doonaa lix bilood iyo wixii ka sii badan weeye isla markaa gabadhana waa gabadh xayda oo maxaa kaa baxda gabadha aan xaydin dee ur inay qaadaba waa baciid laa aayisatan tii quusatay ma ah oo gabadha quusatay dee xayd baan lahayn dee seebay e, uurba u qaadi seebay u umuli marka ayada ah dhaarteeda lagu rumaynayaa maxaa yeelay e, dumarka ayagaa lagu aaminay wax raximkooda ku sugan wayna adag tahay inay markhaati u keenaan dhalmadooda e, way cuslaanaysaa sidaa darteed dhaarteeda lagu rumaynayaa wain dacad hadday sheegato wilaadata taamin ilmo dhammaystiran inay umushay fa imkaanuhu suurtagalkiisu waxaa weeye suurtagalnimadiisu sittatu ashhurin lix bilood wa laxbataani iyo laba saacadood min waqti nikaaxi wakhtigii nikaaxa laga bilaabo aw amase siqtin dhicis inay umushay bay sheegatay dhiciskaasoo musawarin la suureeyey fa mi'atun wa cishruuna yowman faimkaanuhu suurtagalnimadiisu waxaa weeye dhiciskaa in lagu umulo miatun waishruuna yowman boqol iyo labaatan cisho wa laxdataani iyo laba ilbidhiqsi laxdataani laba ilbidhiqsina waa dhigi kartaa laba saacadoodna waa dhigi kartaa laakiin waadu waa muddo uun kooban ayaa looga jeeda laba muddo oo kooban aw amase mudqatin laba aw amase dacad waxay sheegatay wilaadata mudqatin waslad ama cad inay umushay bilaa suuratin oo suura bini aadan aysan ka muuqanin faamaanuuna yowman sideean cisho ayay ku suuroobaysaa walaxdataan iyo laba laxdo waaya wuxuu waxay sheegatay inay ilmo taam oo dhammaystiran ay umushay waa gabadhii hadda sheeganaysay inay ciddadii ka dhammaato eh, ay umushay marka qaababkii ay ku sheeganaysay noo kala qaaday hadday sheegatuu yidhi ilmo dhammaystiran inay umushay eh, wuxuu ku suuroobayaa lix bilood iyo laba laxdo macnaa laba saacadood oo wakhtigii nikaax laga bilabo wakhtigii ninkan lagu mehriyey gabadha laga bilaabo waa inay ka soo wareegataa eh, lix bilood iyo laba laxdo lixda bilood waa lixdii bilood ee uurka aqalu muddati alxaml waa soo dhaaftay inuu yahay lix bilood waa taas labada laxdana waa laxdat alwaci waa laxdadii uu tegey wa laxdat alwadci iyo laxdadii uu mushay saacaddii ninkan uu tegay iyo saacaddii umushay labadana ku dar marka lix bilood iyo laba saacadood ayaa u yar inay eh, ilmo dhammaystiran ay ku umusho laga bilaabo wakhtiga nikaaxa hadday sheegato eh, inay dhicis ay umushay dhiciskaas inuu yahay mid suuro bini aadan leh waxaa u yar boqol iyo labaatan cisho iyo laba laxdo waa laxdadii waciga iyo laxdadii wadciga haddii uu yahay mujarad cad ama waslad hilib ah oo eh, bilaa suuro ah suuro bini aadamysa ka muuqanin taasina waxaa u yar siddeean cisho iyo laba laxbo waxaana daliil u ah arrintaas xadiidkii ibn mascuud uu nabiga ka wariyay calayhi الsalaatu wasalaam saxiixayn ku sugnaa ina axadakum yujmacu khalquhu axadkiin waxaa abuurkiisa lagu kulminaya fii badni ummihi caloosha hooyeydii arbaciina yowman afartan cisho uma dabeetana yakuunu wuxuu ahaanaya calaqatan xinjir buu ahaanaya mila dalika intaa in la mid ah taasi waxaa weeye afartan lagu daray afartan waa sideean soo maaha taas waxay ku rumoobaysaa waaya yakunu mudqatan wuxuu ahaanayaa waslad mila dalika intaa in la ah. waaya taasi waa boqol labaatan uma yursalu malku malkii baa lasoo diraya fayanfuk wuxuu ku afuufayaa fiihi asagaa ruux ruuxdii wayumar waxaa la faraya biarbaca kelimaatin afar kelimaad bikatbi risqi risqigiisi inuu qoro waajalya ajalshiisa wa shaqiyan shaqiya oo saciidu saciidun yahay xadiidkan riwaayaad kala duwan buu leeyahay qaar baaba intaa ka yareynaya waaya aw amase inqidaaa qaraa'ib idacat waxay sheegatay gabadhii muctadada ahayd inqidaaa aqraa'in aqraadii inay ka dhammaatay waa gabadhii aqraada ku citirsanaysa aqraaduna waa duhrigii fain kaanat hadday tahay xuratan gabadh xuro ah la furay fii uhri uhri dhexdii lagu furay fa aqalu اlimkaani suuroobidda waxa u yar waxaa weeye inaani waalaauuna yowman laba-iyo soddon cisho walaxdataani labaa'il birqsi awamase ulliqat waxaa la furay gabadhii xurada ahayd fii xaydin xayd dhexdii furay fa sabcatun wa arbacuuna yowman toddoba iyo afartan cisho walaxdatun iyo ilbiriqsi aw amase amatan aw kaanat usoo qadar halkaa aw amase kaanat waxay ku cadfan tahay fain kaanat xuratan aw amase kaanat waxay ahayd tan la furay ciddo tirsanaysa amatan addoon bay ahayd waulliqat waana la furay fii uhri uhri dhexdii baa lagu furay fa sittata cashara yowman waa lix iyo toban cisho inta u yar ee ay ku suuroobaysa inay ku ciddo baxdo walaxdataani laba ilbiriqsi aw mase fii xaydin xayd dhexdii baa lagu furay muddada u yar ee ku cidda bixi karta waxaa weeye fa axadun waalaauuna koob iyo soddon cisho iyo walaxdatun hal ilbiriqsi waaya wuxuu ku yidhi gabadhan ciddadii inay ka baxday sheeganaysa ninkeedin uu ku diidan yahay hadday ciddadeedu tahay aqraa aqraa waxaa weeye waa uhrigii gabadha waxaa weeye daat alaqraa xaydkii isku arkaysay caadi waxay ku cido tirsanaysaa saddex duhri saddex duhri ayay ku cido tirsanaysaa inuu duhri u dhammaado kadibna xayd gasho kadibna duhrigii labaad kadibna xayd gasho kadibna duhrigii saddexaad kadibna xaydkii eh, ka dambeeye duhrigaas ay madaxa la gasho waaya haddaba waxaan eegaynaa gabadhaas hadday inay xoro waxaan kala qaadana ama tahay addoon tahay hadday xoro waxaan kala qaadana in duhri lagu furo in xayd lagu furo hadday duhri lagu furo muddada u yar ee suuragal ah ay ku cidda bixi karto waxaa weeye laba iyo soddon cisho iyo laxdataan oo see bay ku suuroobaysaa horta laxdataankan aan hor marine waa laxdat yani aلطuhur wa laxdat alxayd labadaa laxdo weya xaydka u dambeeya iyo duhriga ka horeeya ee duhriga lagu bilaabay ee lagu furay iyo xaydka ay gudogelaysa ee madaxa la gelaysa kawe labada laxdo marka laba iyo soddonka cashasaan usoo saaraynaa gabadhan tusaale ahaan waxaa la furay iyadoo duhrigeedii ka harsan yahay laxday ka harsatay ilbiriksi ilbiriksi oo taa waxaa lagu suuraysan karaa maalan ninkiibaa wuxuu yidhi waxaad furan tahay fii aakhiri duhriga duhrigaaga aakhirkiisa markuu duhrigaaga sii dhammaanaya ayaad furan tahay marka xilligaasuu dalaaqa ku dhacaya waaya kadibna duhrigaa waa la xisaabinaya horta kow duhrigaas waa la xisaabinaya isagu wakti nagama qaadanaya waa laxdo waa hal laxdo waa laxdan mualifku yihi waa laxdataan mid ka mida wey uma tathur uma uma taxiid xayd bay yooma walila maalin iyo habeen bay xayd gelaysaa waaya kadibna duhri bay gelaysaa oo شhan iyo toban cisho ah aqal duhr waa شhan iyo toban cisho halkaa maxaad ku haystaa maalin iyo habeen lagu daray شhan iyo toban waa imise waa lix iyo toban halkaa waxaan ku haysanaa labo duhri baan ku haysanaa ila waxaan gabadhii duhri baa lagu furay ilbiriksi ah oo duhri u dambeeyey kadibna waa xayday duhriga horta lanoo tiri kadibna waa xayday maalinlii habeen oo aqalul xayda kadibna duhri bay gashay oo aqalu duhri waxa weye shan laba qur'i baan saa ku haysanaa kadibna maalinlii habeen baa xayday ku dar lix iyo hore soo toddobiyo toban ma kadibna duhriga u dambeeyey ayay gashay oo shan ah toddobiyo toban ku dar shan waa labiiyo soddon soo ma kaa duhriga waa inuu dhammaadaa seen ku ogaan inu dhammaado markuu duhrigaas dhammaado waa inay hee xaydkii ka dambeeyey waa inay madaxa la gashaa marka xayd ka dambeeyey madaxa la gasho markaasay ciddadeedi dhammaatay marka taasina waa laxdo tii u horraysana duhrigii aan idhi aakhirkiisu ku furayna waxa wey waa laxdo labadaa laxdo iyo labiiyo soddonkan cisho wey waa haddii uu duhri ku furay hadduu xayd ku furayna waxay noqonaysaa toddobiyo afartan cisho iyo hal laxdo tusaalahaan ninkan wuxuu idhi gabadhii buu ku idhi aakhiru juz min xaydig ayaad ku furanta xaydkaaga aakhirkiisaad furanta waaya horta xaydkaas lama xisaabinayo duhri ka dambeeya oo شhan iyo toban ah ayaa la xisaabinaya o dabeetana maalinla habeen baa xayadda waa lix iyo toban soo maha kadibna شhan iyo toban ceshay duhri noqota waa duhri labaad ku dar waa koob iyo soddon soo maha kadibna waxay xaydeen maalin iyo habeen waa labiyo soddon soo maa kadibna waxay duhrigii u dambeeyey saddexaad ayay guda gashay waa han iyo toban cisho ah ku dar toddobiyo afartan soo maa duhrigaa markuu dhammaado ee xaydkii madaxa la gasho markaas ayay ciddadeedii dhammaatay marka waxay noqonaysaa toddobiyo afartan cisho iyo hal laxdo laxdadu waa tan dambe waa hadday xoro tahay hadday ama tahay addoon tahayna haddii lagu furo duhri waxay noqonaysaa lix iyo toban cisho iyo laxdataan tusaale ahaan waxaa la furay ayadoo duhrigeedii hal laxda ka laabanta laxdadaa inoo xisaabi waa hal quri soo maa gabadhan amada horta sideedaba waxa wey cala nisf min ciddati maada alxura laakiin maadaama qurigii uusan kala qaybsamaynin saddex quri soo tan maahayn xurada ah tanna waa laba quri laba duhri weya waaya qurigii baan kala qaybsamayn marka waxaa la furay fii aakhiri juzin min duhrihaa baa la furay kaa inoo tiri haddana maalinlii habeen bay xayday haddana han iyo toban cisho ayaa duhrigii labaad ee ciddada kaga dhammaanaysay ayuu socday soo lix iyo tobanka ima haysta kadibna xayd ka dambeeyey madaxa la gashay saas ciddada kaga dhammaatay haddii xayd dhexdii lagu furana waxa u yar waxaa weeye koob iyo soddon cisho iyo hal laxdo oo waxaa la furay xaydkeedii u dambeeyey aakhir xaydahaa xaydkeedii iyadoo ka sii dhammaanaysa ayaa la furay gabadhan amada ah waaya kaa la xisaabin maayo han iyo toban cisho ayay duhri ku jirta kadibna maalinla habeen ayay xayday waa lix iyo toban kadibna duhri han iyo toban cisho ah ku dar lix iyo toban han iyo toban ku dar koob iyo soddon kadibna xayd ka dambeeya markay madaxa la gasho ayay ciddadii ka dhammaanaysa marka koob iyo soddon cisho iyo hal laxdo ayaad halkaa ku haysataa sadq waa lagu rumaynaya buhi haweenaydii hadday sheegato in ciddadeedii ka dhammaatay in lam tukhaalif haddaysan khilaafin caadatan caadaysan khilaafin daa'iratan oo wareegaysa wakada waxaa la mida ah in khaalaf hadday caadadii khilaafto fi lasax muctamad haddii aan qabanno wuxuu ku yidhi gabadhan xorada ah ama haweenayda waa lagu rumaynayaa haddii ay sheegato ciddadii inay ka baxday oo yani duhriga markay ku ciddirsanaysa oy muddo yaroo kooban ku sheegato inay eh, ciddadii kaga dhammaatay waxaa lagu rumaynayaa muddadii aqala muddat ilimkaanna way sheegatay aqala muddat ilimkaanna way sheegatay haddaysan khilaafin caadadeedii caada daa'ir waxaa looga jeedaa caada mudarida caadadeedii soo socotay ee soo jireenka ahayd haddaysan khilaafin waa lagu rumaynayaa waaya maxaa yeele dumarkii ee waxa weeye ilaahay baa subxana wa tacala noo tilmaamay in raximkooda waxaa ku jira in ayaga lagu aaminayo walaa yaxilu lahuna an yaktuuna maa khalaqa allahu fii arxaamihin midda kale ayaga xaggooda baa laga ogaan karaa arrinkaas saa darteed markii maadaama ay suuragal tahay iyadaa lagu rumeeyey waaya hadduu ninkii uu beeniyo ayadaa la dhaarinaya hadday dhaarato waa lagu rumaynaya hadduu dhaarta ay ka aamustana asagaa dhaaranaya kadibna rajcadii baa u sugnaanaysa haddii ay khilaafto caadadeedii oo caadadii lagu yaqaanay ay khilaafto oo gabadhan caadadeed maalan shan cishay ahaan jirta maalan an cishana waxay ahaan jirtay xayd an iyo labaatan cishana duhri bay ahaan jirtay ayadna waxay sheeganaysaa caadadeedu inay noqotay markay cido tirsanaysay maalinlii habeen duhri inuu noqday an iyo toban cisho aad bay usoo koobtay caadadeedii bay khilaaftay taana waa loo rumaynaya maadaama ay suuragalta waa loo rumaynaya il asaxta dambe khilaaf baa ku jira maxaa caadadu way isbedeli kartaa marka maadaama ay suuragal tahay waa lagu rumaynaya walow waia hadduu ninkii u tago rajciyatahu gabadhii rajciyadiisa ahayd oo stanafat ay bilowdo alaqraadii ay bilowdo min waqti lwadci waqtii wadci ay ka bilowdo raajac wuu soo ceshanaya fii maa aqraa dhexdeed buu kusoo ceshanaya kaana baqya fii maa aqraa aqraadaasoo kaana ahaatay baqya mid soo hadhay waaya wuxuu ku yidhi ninkii eh, xaaskiisa furay ee dalqad ama laba ku furay gabadha rajciyada ah haddii uu u tago horta sida caadiga ah gabadha rajciyada ah haddii loo tago ma banaano noo imaan doonta malifka uu sheegi doonaa waa xaaraan isagoon soo ceshanin ooma tegi karo hadduu u tagana waxa weeye ciddo kalaa bilaamaysa oo ciddatu shubha ah waad fahamta soo maha ama shubha ha ugu tago ama barheer ha ugu tago ciddo cusub baa gabadha u ballaamaysa waa ka bilaamatay xilligaa uu tegey ciddo horena kusoo jirta laba cidda halkan iskale oo iska daba yimid waay wasta'nafat alaqraa' wakan ku leh aqraa cusub bay bilowday waa ciddo cusub bay bilowday ciddo tirsanaysa waaya min waqti lwadina way ka bilaabmaysaa waqtigii u tegey ninkan marka muddadee buu soo ceshan karaa ma ciddadan dambe ayuu ku ceshan ceshanaya intay socoto mise ciddadii hore ciddadii hore raajaca fii ma kaana baqiya wixii ka soo hadhay ciddadeedii hore ciddati alaaq wixii ka soo hadhay ayuu ku soo ceshanaya ciddat lwaigan kama soo ceshanaya ciddat lwaigan waxay ka cidtirsanaysaa uun waddigiisane alaaqi ma marka alaaqi ciddadeedii wixii ka harsan hadduu hal quri yahay hadduu laba quri yahay intaa ka harsan muu soo ceshan karaa laakiin ciddadan wadiga hadday ka dambayso ciddadii alaaqa kuma soo ceshan karo kuma soo ceshan karo waaya walow wadiga hadduu u tagu ku yidhi ahayd oo wastanafat ay dib u bilowdo alaqraa aqraadi oo maxay dib ugu bilaabaysaa maxaa yeele ciddo kaloo cusub baa ku timid oo ahaa ciddatulwad maxaa yeele ninkan maadaama u tegey waddigan wuxuu noqonaya wadu shubhu noqonaya wadu shubhu noqonaya saa darteed ciddo cusub bay bilaabaysaa wastanafat alaqraa aqraadi dib u bilowdo min waqti lwadi laga bilaabo waqtigii uu tegey ee dambe raajaca ninkan gabadha furay wuxuu ku soo ceshan karaa fii maa aqraa ee kaana ahaaday baqiya mid soo hadhay oo min ciddati alaaq ciddadii alaaq wixii ka soo hadhay oo aqraa ah ayuu ku soo ceshan karaae waxaa weeye aqraadan dambe ee ciddo tirsanaysa minulwai ka ciddo tirsanaysa oo waxaa weeye ciddat اlwai kuma soo ceshan karo waaya wayaxrum waxaa xaaraan alistimtaacu in lagu raaxaysto biha gabadhii rajciyada ahayd fain waday hadduu tago falaa xadda xad ma jiro walaa yucasaru lamana tacsiirinayo ilaa muctaqidu taxriimi mid xaaraantinimadiisa caqiidaysan mooyaane wayajibu waxaa waajibaya mahru mili mahru mili waa waajibaya in lam yuraajac haduusan soo coshanin wakada waxaa la mid ah in raajac hadduu soo coshado cala madhabi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi gabadha rajciyada ah ee ninka uu furay intaa ay ciddada ku jirto waa xaaraan inuu ku raaxaysto istimtaac inuu ku sameeyo istimtaac wadi ama ha ahaado inuu u galmoodo ama istimtaacaadkii kale sida nadarkii iyo lamsigii iyo qubladii iyo mubaasharadii wixii la halmaado ooma tegi karo xataa inuu eega aan banaanayn inuu eego ma banaan maa gabadha ajnabiya ka ta waad fahamti sooma waaya dabcan culimmadii aan soo tilmaanay ee lahaa rajcadu waxay ku xasilaysaa bilwai oo jumhuur culama ahaa way banaynayaan wadigan waad fahamti sooma maadaama ay rajcadii ku xasilayso way banaynayaan bidabiicati alxaal yani qowlka laazimu madhabihim waa saas madhabkooda saasa ka laazimaysa lakiin madhabkeenna maadaama aan nidhi rajcadii kuma xasilayso wadi waa inuu af ka soo ceshada dhaho rajactu waan kusoo ceshaday markaa intuusan ku dhawaaqin rajcadaas gabadhi uma tegi karo waa xaaraan inuu tago waaya haddaba hadduu u tago maxaa dhacay hadduu u tago gabadhii asagoon soo ceshanin maxaa dhacay horta xad kuma waajibayso oo xaddu azinaa horta wuu dambaabaya waa xaaraan xaaraan bu ku dhacay laakiin ad laadi maayo xaduzina la xadi maayo xataa hadduu ogyahay inay xaaraanta maxay culamadu isku khilaafeen in eh, ay u bannaan yahay waddigan inuusan bannaanayn bale jumhuur culama waxu arkaan waddigan inuu bannaan yahay lamana tacsiirinayo ku yidhi lamana tacsiirinayo waaya ilaa nin caqiidaysan inuu xaaraan yahay mooyaan hadduu yahay shaaficiya almadhab oo xaaraan u arko gabadha in loo tago iyadoo rajciyaa oon la soo ceshanin waa la tacsiirinaya tacsiirka waa maxay qaadigaa edbinaya oo ganaaxaya waaya isla markaa waxaa waajibaya wadigaas rajciyada uu wadiya waxaa ku waajibaya mahrumil mahrumili baa waajibaya hadduusan soo ceshan sidoo kale hadduu soo ceshado mahrumili baa waajibaya laba jeeraba hadduusan soo ceshanina bilaa khilaaf mahrumili ayaa u waajibaya haddii uu soo ceshadana mahrumili ayaa u waajibaya oo waa maxay gabadha laba meher baa u waajibaya haddii iyadoo rajciya u tago isagoo weli soo ceshanin laba meher baa waajibaya meher waa meherkii hee nikaaxee hore meherna waa meherkan waddigan ugu tegay waddigan bilaash ma noqonaya laa yakhlu waطun can mahrin aw cuqrin waxaa weeye waddi kama madhnaado ama ciqaab ama meher waayahay mahar mitl haddaba waajibaya labada mahar say u kala waajibeen midna wuxuu ku waajibay nikaaxi midna waddigan uu ku waajibayey waayahay wayaxrum waxaa xaaraan alistimtaacu biha rajciyada in lagu raaxaysto fain wadica hadduu u tago falaa xad xad ma jirto walaa yucasir lamana tacsiirinayo ilaa muctaqidu taxriimi taxriimi alwadi wadiga xaaraannimadiisa mid caqiidaysan mooyaane wayajibu maharmitli maharmitli ayaa waajibaya in lam yuraajic hadduusan gabadhii soo ceshanin waayahay wakada waxaa la mid ah oo meherkii waajibayaa maharmitligii in raajic hadduu soo ceshado cala almadhabi muctamed haddaan qabanno wayasixuhaa asaxaya ilaaun gabadhi inuu ka dhaarto eh, utegitaankeedii gabadhii rajciyada ahayd ayaa asaxaysa wihaaru ihaarkeedii wuu asaay inuu ka ihaartamo alaaqu inuu furo furitaankeedii wuu asaxaya walicaan inuu ka licaantamo yatawaarataan way isdhexlayaan waaya axkaamta gabadha rajciyadi halkan ku tilmaamaya gabadha rajciyada axkaamtii zawjiyada ayay ku qaadanaysaa an hay an shay ayay kala mid tahay arrin koowaad waxaa weeye ilaag yacni sida gabadha zawjada ah xaaskaaga aada oga dhaaran karto waddigeeda ayaad eh, waxaa wey rijciyadan oga dhaaran kartaa dihaarki siaad gabadha xaaskaa oga dihaartami karto ood u dhihi karto anta calaya ka dahri ummi ayaad eh, waxaa weeye rajciyadan oga dihaartami kartaa oo anti calaya ka dahri ummi udhihi kartaa oo dihaarkii ku dhacaya hadduu ka dihaartamo dalaaqii waad furi kartaa iyadoo dalqad ku furayd dalqad kale waad ka dabageen kartaa iyadoo laba ku furayd mid saddexaad waad ka dabageyn kartaa oo way ku furmaysaa waaya licaan waad ka licaantami kartaaoo waxaa weeye haddii aad doonto sidoo kale xukunka shanaad way isdhaxlayaan rajciyada ninkuu dhaxlaya hadday dhimato ayaduna isaga hadduu ka horeeyo way dhaxlaysaa sida labada isqababa isku dhaxlayaan waaya waxaa kale oo axkaamta zawjada ay kala mid tahay xukunkaloo mualifka inoo sheegin lakin dib uu ka sheegi doono fii kitaab الnafaqaat in biilkeedu waajib yahay gabadha intay ciddo tirsanayso waa la biilaya oo biilkeedii iyo nafaqadeedii way leedahay iyo maskankeedii weydadaca hadduu sheegto ninkii rajciyadiisi hadduu ku sheegto walaal alciddatu ciddadii munqadiyatun tahay mid dhammaatay rajcatan rajca hadduu sheegto fiihaa ay filciddati ciddada dhexdeeda ku sheegto inuu soo ceshaday fa ankarta ayadna ay dafirto fandur eeg in ittifaqaa hadday isku waafaqeen calaa waqti اlinqidaai waqtigii ciddadu ay dhammaatay ka ywmi اljumcati wadalika mial ka ywm اljumcati sida maalinta jumco kale weeye oo waqaala u dhaho raajactu waan soo ceshaday yowma alkhamiisi maalintii khamiista ahayd oo faqaalat ay dhahdo bali sabta sabtidii baad soo ceshatay sudiqat waa lagu rumaynayaa gabadhii biyamiinihaa dhaarteeda aw amase itafaqaa waxay isku waafaqeen dheh calaa waqti rajcati waqtigii ee rajcadii isku waafaqeen ka yowmi اljumcati maalintii jumcahoo kale weeye oo waqaalat waxay tidhi inqadat ciddadii way dhammaatay alkhamiisa khamiistii wa qaala asna wuxuu yidhi asabta sabtidii bay dhammaatay sudiqa waxaa lagu rumaynaya asaga biyamiinihi dhaartiisa halka waxaa lagu tilmaamayaa labadii zawj inay isku khilaafaan rajcadii ninkiiiyo gabadhii baa isku qabtay rajcadii inay dhacday inaysan dhicin ama waqtigeedi inay dhacday waqtigeedi inaysan dhicin bay isku qabteen wuxuu ku yidhi ninkii haddii uu gabadhii ku sheegto inuu soo ceshaday isla markaana ciddadii ay dhammaatay muxuu maalifsa u leeyahay haddayna ciddadii dhammaanin de mar walba qowlkiisa la qaadanaya maxaa yeel man malk inshaahe malk اqraar imika u dhihi kara an kusoo ceshaday hadday diido dhahdo maan soo ceshanin iminkaan kusoo ceshaday u dhihi karaaba ilan ciddadii weli baaqia soo ma laakiin dooddu waxay imaanaysaa haddii ciddadii ay dhammaatay waad soo ma isla markaa asagii uu sheegto inuu soo ceshaday intayna ciddadu dhammaanin ka hor ciddada dhexdeedii baan kusoo ceshaday buui ayadna waxay tihi maya maadan isoo ceshanin marka waan eegaynaa haday isku waafaqsan yihiin wakhtigii ay ciddadu dhammaatay oo tusaale ahaan isku waafaqsan yihin dhammaatay maalin jimco ah waayahay asna wuxuu idhi waxaan ku soo ceshaday maalintii ka horraysay jimcada khamiista ahayd ayaa ku soo ceshaday haddaba ciddadii intay dhamaan ka hor baan ku soo ceshaday buu leeyahay waxay tidhi maya ciddadii markay dhammaatay kadib ay soo ceshato maalintii sabtida ahayd ayaad soo ceshatay walidaalika dee rajcadaasi maba asaxaysaba ciddada kadib bay timid yaan u rumaynaynaa sudiqat ayadaa markaa loogu rumaynaya biyamiiniha dhaarteeda oo maxaa loogu rumaynaya ayadaa waxaa lagu dhaarinaya inaysan ogeyn ninkan inuu soo ceshaday maalinta khamiista ah hadday ku dhaarato ninkaa waxaa weye rajcadii uu sheeganayo wax ka soo qaad male gabadhaana saasay kaga tagtay maxaa yeeley ayada waxaan ugu rumaynaynaa lianna alasla cadamu rajcati ilaa yowm sabti maalinta sabtida inta laga gaadhayo inuu soo ceshan ayaa asal ah qaacidatu alaslu اlcadam qaacidadii alasl cadam ayaan halkan e, u daliishanay cadam rajca inaysan ninkan soo ceshan ilaa maalinta sabtida oo maalinta ciddada dhammaanays dhammaatay ah inta laga gaahay haddii ay isku waafaqaan wakhtigii rajcadana yani wakhtigii ay ciddada dhammaanaysa mayna isku waafaqin laakiin waxay isku waafaqeen wakhtigii hee rajcadu ay dhammaatay oo tusaale ahaan waxay isku waafaqeen in rajcadu ay dhacday maalintii jimcada ahayd ninkan inuu gabadha soo ceshaday maalinta jimcada way isku waafaqsan yihin laakiin xilligii ciddada ay dhammaatay ayaa laysku hayaa ayadu waxay tidhi khamiistiiba ciddadu dhammaatay waaya oo maalintii jamcada ka horreysay ayayba ciddadii ka dhammaatay marka rajcadaadii way ka dambaysay ciddadii asna wuxuu yidhi sabtidiiba ciddada dhammaatay oo jamcada maadaama ku soo ceshaday dee rajcadii baa ka horreysay oo wakhtigeedii baa ayadoo ciddadii ayna kaa dhammaanin ku soo ceshaday marka asagaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waayahay inaysan ciddadii ayna ka dhammaanin maalinta khamiista lagu dhaarinayaa maxaa yeele waxaa asal ah ciddadii inaysan dhammaanin qabla qablahu intuuna soo ceshan ka hor inaysan dhammaanin baa ah. marka tanna waxaa asal ah inqidaa'i alcidda taa horena waxaa asal ah cadamu hee cadamu alrajca midna cadamu rajca asal ah midna cadamu inqidaa alcidda asal ah taa horena cadamu rajca asal ah, ah. mid kasta asal baan qabsannay wain tanaazacaa hadday isku qabtaan fi sabqi ee xagga horaynta macnaha waktigii rajcada iyo waktigii ciddadii dhammaatay labadaba waa isku khilaafeen marka midkoodii horreeyey bay isku khilaafeen bila itifaaqin wain tanaazacaa hadday ku doodaan fi sabqi midkoodii horreeyey ciddadii iyo iyo rajcadii bila itifaaqin ayagun waxbaba ku heshiin waxbaba mayna isku waafaqin watigii rajcada iyo watigii ciddada ay dhammaatay midna iskuma waafaqsano falasaxu muctamad waxaa weeye tarjiixu in sabqi dacwa dacwada horraynteeda ama horumarideeda in lagu kala rajaxayo oo lagu kala saarayo fandur eeg markaa fain dacat hadday iyadoo sheegato alinqiaac iddadii inay dhammaatay uma dabeetana iddaca asaga uu sheegto rajcatan inuu soo ceshaday qablahu ee qabla inqiaac iddadii intay dhammaanin ka hor sudiqat ayadoo lagu rumaynaya biyamiiniha dhaarteeda aw mase iddacahaa asagaa sheegtay rajcadii qabla inqiaa'i ciddati ciddadii intay dhammaanin ka hor oo faqaalat waxay tidhi bacdahu bacda inqiaa'i ciddati ciddadii marka dhamaatay kadib ay soo ceshatay udia asaga lagu rumaynayaa qultu qaala nawi wuxuu idhi fain idacayaa hadday isla sheegtaan macan wada jir ay wada sheegtaan sudiqat ayadaa lagu rumaynaya wallahu aclam waaya wuxuu ku yidhi haddii ay isku qabtaan ciddada dhammaanshaheeda iyo rajcadii mid middoodii horreeyey yacni asagana wuxuu sheeganayaa rajcadii inay ka horreysay ciddada dhammaanshaheedii ayadna waxay sheeganaysaa ciddadu dhammaanshaheedi inuu ka horreeyey waxa weeye rajcadii hadday hadaba sabqigii isku khilaafaan ciddadii iyo rajcadii midkoodii horreeyey isla markaana aynan waxbaba isku waafaqin xagga ciddada dhammaanshaheeda iyo agga waktigii rajcada iyo waktigii ciddada dhammaanaysa labadaa midna ayna isku waafaqin labadii masalee hore maxay ahaayeen midna waxay isku waafaqeen waktigii ciddaday dhammaatay lakin waxa isku khilaafeen waktigii rajcada midna waktigii rajcada isku waafaqeen waktigii hee ciddada isku khilaafeen dhamaatay tanna labadaba isku khilaafsan yihin ciddada dhamaatay iyo rajcada ay dhacday labada way isu khilaafsan yihiin waxayna isku qabteen midkoodii horreeyey rajcadii iyo ciddada dhammaan sheegay marka ayada ah waxaan ku kala saaraynaa buu ku yidhi xagga dacwada qofkii kolba soo horqadima dacwadiisa qaadiga u keena ee asagu soo dacwooda marka hore kaasaa dhaartiisa lagu rumaynaya isagaa kuu fasira marka tarjiixu sabqi dacwa hadday gabadhu ay sheegato inay ciddadii ka dhammaatay Eh, oo qaadigii eh, meesha usoo qadaraysaa fain idacat ay sabaqat ayadaa soo horraysay gabadhii oo qaadigii kusoo horraysay wadacat waxayna sheegatay alinqiaac ciddadii inay ka dhammaatay waayahay asna wuxuu sheegtay inuu rajcadii la yimid intayn ciddada dhammaanin ka hor ayadaa dhaarteeda lagu rumaynaya waayahay maxaa yeele waxay isku waafaqeen ciddadii inay dhammaatay waxaan isku khilaafeen rajcadii waxaana asal ah in aysan rajcadani aysan eh, ka horraynin ciddada dhammaanshaheeda waay waxaana xoojinaya sheegashada dacwada ay sheeganaysa ayaa lagu xoojinaya haddii asagu uu sheegto in uu gabadhii soo ceshaday intayn ciddada dhammaanin ka hor oo asagu horreeyey iddacaa asagaa dacwadii loo horreeyey oo sabqu dacwa sameeyey wuxuu sheegtay in uu gabadhii soo ceshaday intayn ciddadii ka dhammaan ayadna waxay tidhi markii ciddada dhammaatay kadib aad soo ceshatay asagaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waa kaa kaloo midkii soo horreeya qaaday ku soo horreeya ayaa mudnaanta la siinaya maadaama wax kalo lagu kala rajaxo aysan jirin wax kalo lagu kala rajaxo hadda ma hayno oo ahayn sabqu dacwa hadday isku mar ay qaadiga u imaadaan isku mar dacwada soo gudbiyaanna ayadaa la rumaynaya ayadoo hadday sheegato inay ciddadii ka dhammaatay intuusan soo ceshan ka hor maxaa yeelay ciddada dhammaanshaheeda inta badan gabadhow maa laga ogaan karaa marka sidaa darteed ayadaa markaa lagu rumaynayaa iyado maadaama xoogaadata wuxuu idhi wain tanaasaca hadday isku qabtaan fi sabqi xagga horumaridii yani midkii horreeyey ciddadii dhammaanshaheedii iyo rajcadii bila itifaaqin ayagoon ku heshiin waktigii rajcadii iyo waktigii ciddadii dhammaatay fal asax muctamad waxa weeye tarjiixu sabqi dacwa dacwada ama sheegashada horumariddeeda in lagu kala rajaxayo lagu kala saarayo fain iddacad hadday sheegato alinqidaa ciddadii in dhammaatay uma dabeetana iddaca isaguu sheegto intaa kadib rajacat inuu soo ceshaday qablahu ciddadii intay dhamaanin ka hor sudiqat ayada lagu rumaynaya biyamiiniha dhaarteeda ama mase iddacaahaa asagaa sheegtay rajcadii qabla inqidaa'in intayna dhammaanin ciddadii ka hor oo faqaalat waxay tidhi bacdahu ay bacda inqidaa ciddati ciddadii marka dhamaat kadib ay soo ceshatay sudiqa asagaa lagu rumaynaya dhaartiisa qultu waxaan fain iddacaya hadday isla sheegtaan isku mar ay dacwadii soo gudbiyaan macan wadajir sudiqat waa lagu rumaynaya dhaarteeda wallahu aclam wamataa idacaaha ninkii markii uu sheegto rajcadii wlxaal alciddatu ciddadiina baaqiyatun weli ay harsan tahay sudiqa asagaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waay tan waa tii hadda aan soo sheegayna mar dhaweyto waxa weeye ciddadii oo weli baaqi ah ayuu ninkani sheegtay gabadh inuu soo ceshaday ayadna hee way inkirto way dafirto waxay tidhi maadan soo ceshan waxaad soo ceshatay ma jiro markaa dhaartiisa lagu rumaynayaa maxaa imminkuuba awoodaa inuu soo ceshado soo maah marka qaacidadu waxay ahayd man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa qofkii inuu wax curiyo awoodaa qofkii awoodaa inuu wax curiyo inuu waxii qirana wuu awoodaa waman laa falaa wuxuu idhi wamataa ankarat markay inkirto haa rajcadii ay inkirto uma dabeetna ictarafat ay qirto qubila waa la aqbalaya ictiraafahaa qiraalkeedii baa la aqbalayaa gabadhani waxay tidhi ninkii baa sheegtay horta inuu gabadhan uu furay uu soo ceshaday ayadna way beenisay way dafirtay dabeetana way itiraafta waxay tidhi alleelahay ninkan waan dulmiyo waa runtii uu soo ceshaday ayadii maa hadalkeedii dib ugu noqoto isburisay ninkii way u qirtay inuu soo ceshaday way fahatay soo ma ictiraafkeeda waan aqbalaynaa iyo qiraalkeedii maxaa yeele xaq ay marka hore dafirtay ayuun bay ictiraaftee rajcadanna waa xaq iska leeya zawjku waida waidaa alaqa haddii uu furo gabadhii duuna alaain wax saddex ka yar ku furay oo waqaala wuxuu wadiitu gabadha waan u tegey falii rajcatun inaan soo ceshadaan u leeyahay wa ankarat ayadna way dafirtay sudiqat waxaa lagu rumaynayaa biyamiinin dhaar baa lagu rumaynayaa wa huwa asaguna munqirun laha wuxuu qirsan yahay bilmahri meherkii fandur eeg in qabadatu haddii ay gabadhi ay gudoonto meherkii hadday gabadheen ay meherkii horey u gudoontay falaa rujuuca noqosho lahu ninkii oma sugnaanin wailaa haddii kale oo gabadhii aysan horay meherka uga gudoomin falaa tuaalibu kama dalbanayso ilaa binisfin meherka niskiisa mooyaane ninbaa gabadhii wuxuu ku furay wax saddex ka yar dalqad ama labuu ku furay dabeetana wuxuu sheegtay gabadhan inay is-arkeen oo uu la kulmay buu sheegtay isla markaana uu xaq u leeyahy inuu soo coshado ilaan gabadha haddayna is-arag oo asagoon la kulmin oon jimaacin uu furo dee markaa mama soo coshan karo wax rajca la yidhaahdo ila gabadhan ciddaba ma leh waataan soo sheegnay shuruudda gabadha rajciyada inay ka mid tahay inay ahaato mawduucatan waaya marka wuxuu ihi gabadhan waan u tegayoo waxa weeye waan soo ceshan karaa ayadna way dafirta waxay tihi ninkan waa ismehersanay waan isla khalwoonnay laakiin marnaba maanaan kulmino jimaa dhexdaanana ma marin sudiqat ayadaa dhaarteeda lagu rumaynayaa inuusan ninkani u tegin ayay ku dhaaranaysaa maxaa yeele waxaa asal ah cadam اlwaط qaacidat alasl اlcadam alasl fi umuuri alcaaridati alcadam qaacidadaasaan cuskana waaya marka hadday ku dhaarato markaas ninkani wax uu soo ceshan kara ma jirto hadda u fiirso innagoo saan idhi ninki intaa mayna kaga hadhin gabadhii saasi ku dhaaftay waaya haddana waxaan idhi ninkani wuxuu qirsan yahay nink gabadha wuxuu u qiray maadaama uu sheegtay inuu he u tegey meher dhammaystiran buu u qirsan yahay ila gabadha haddii mar loo tago meher dhamaystiran bay ninka ku leedahay marka meherkeeda dhamaystiranna waa lagu leeyahay gabadhiina wuu waaye hadda gabadhiina wuu waaye waaya ninkii laba daran baa ku dhacday waaya hadday gabadhi haddaba ka guddoontay meherkii oo idil ma soo ceshan karo ma dhihi karo haddaba meherkiinas ii soo celiy ila asagaaba qiray inuu u tegey soo ma asagaaba qiray inuu u tegey saa darteed wuxuu ku soo ceshada ma jiro wuxuu ku sii coshaday meherkan mama jiraba xaq bini aadanna wuu qira xaq bini aadanna lagama noqon karo waad ogtiid haddii laakiin meherkii o dhan aysan guddoomin gabadhii ma dhihi karto meherkii o dhan isii laakiin nis bay dalban karta nis bay dalban kartaa maxaa yeelay tanna waxaan ku camalfalay camalan biinkaariha ah. tii horena camalan biiqraari qiraalkiisaan u qabanay markii aan lahan nidhi meherkii o dhan hadduu gabadha guddoonsiye kama soo ceshan karo qiraarkiisaan u qabanay asaga qira gabadha inuu u tagay gabadha hadduu u tagana waxaa ka waajibay meherka o dhammaystiran tan dambana haddii gabadhii ayna meherka gudoomin nis umay dalban kartaa ee meherka dhama dalban karto camalan biinkaariha ah, ayadaa inkirsanoo waxay leedahay ninkan iima tegin marka iskuma helaysid baan leenahay inaad dhahdo ninkii iima tegin haddana meherka dhamaystiran ha isiiyo ma soconayso marka nisfil mahar unbaa gabadhii la siinayaa waa masale cajiiba ah. axkaamtii baa kala qaybsantao tabciid baa lagu sina akaamtii wida alqa haddii gabadhi u furo duuna alaain wax saddex ka yar waqaal dha waditu waan u tegay fanii rajcatu inaan wa ankarta inna yada firto sadaqat waxa lagu rabay inay biyamiini dhaar wahuwa asaguna muqirun wuxuu u qiraya laha iyadii bilmehri meherkii buu u qiraya fayaqbadatu ka gudoontay falaa rujuuca lahu noqosho oma sugnaan ninkii inuu ku laabto meherkii nis uu soo ceshado wailaa haddii kale oo meherkii gabadhan aysan ka gudoomin falaa tudaalibu kama dalban karto ilaa binisrin meherka niskiisii mooyaane wallahu tacala aclam wsal allah wslam ala